رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin wa usallii wa usalimu calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa asxaabihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi iddiin kitaabu listikfaari waxaan gelaynaa kitaab lagu magacaabo al istikfaar waa dembi dhaaf dalab iyo ilaahay subxaana wa tacaala in istikfaar la weydiisto baabu alamru bilistikfaari wa fadlihi amar lays amro istikfaarta in la weydiisto ilaahay istikfaarta lagu dadaalo iyo fadliga ay leedahay qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi wastakfir lidenbika dembigaaga dembidhaaf ka weydiiso nebi muxamedow walilmu'miniina mu'miniintana u dembidhaaf weydii waalmu'minaati gabdhaha mu'minaatkana u dembi dhaaf weydii wa qaala tacaala wastakfir illaaha ilaahay dembi dhaaf weydiiso in allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday hafuuran alla dembi dhaaf badan raxiiman haddana naxariis badane wa qaala tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi fasabbix tasbiixsa bixamdi rabbika rabbigaa mahadiisa adoo ku dheehan waastakfirhu dembi alla weydiiso innahu ilaahay kaana wuxuu ahaan jiray haddana yahay ahaana doonaa tawaaban alla towbad aqbal badan subxaanah wa tacaala wa qaala tacaala liladiina attaqow cinda rabbihim kuwa rabbigood ka baqay ee liladiina kuwii waxaa u sugnaaday ittaqow cabsaday cinda rabbihim rabbigood agtiisa jannaatun jannooyin tajrii ay dareerayso ilaa qowlihi casa wajalla laga gaaro waalmustakfiriina iyo kuwa dembidhaafka weydiistaa bilasxaari xilliga suxuurta asxaar waa xilliga suxuurta ama wakhtiga ugu dambeeya ilaahay dembidhaaf weydiista waqaala tacaala waman yacmal qofkii camal sameeya suu'an xumaan ama waman yacmal qofkii sameeya suu'an xumaan aw yadlim ama dulmiya nafsahu nafsadiisa tuma yastakfir illaaha kadibna ilaahay dembidhaaf weydiistaa yajid illaaha ilaahay wuxuu helayaa ghafuuran inuu yahay alla dembidhaaf badan raximan oo naxariis badan wa qaala tacaala wamaa kaana allaahu ilaahay ma ahaanin liyucadibahum mid cadaabaya wa anta fiihim adigoo ku dhex jira wamaa kaana allahu ilaahay maaha mucadibahum kii cadaabahaya wahum ayagoo yastakfiruuna dembi dhaaf weydiisanaya intay astakfirullah astakfirullah ay leeyihiin rabbi cadaabi maayo inta nebi moxamed dhex joogana ilaahay cadaab baabi'iyo gaarsiin maayo wa qaala tacaala waaladiina ahlu jamahu waa kuwii idaa facaluu markay sameeyaan faaxishatan xumaan aw dalamuu anfusahum ama naftooda dulmiya dakaruullaha ilaahay xusuustaa ilaahay bay xusuustaan faistakfaruu dembi dhaaf bay dalbaan lidunuubihim dembiyaalkoodii alla uga istikfaar weydiistaan waman yakfiru adunuuba dembiga yaa dhaafa ila allah ilaahay maahane cidaan ilaahay ahayn oo dembiga dhaafta ma jiro walam yusiruu mana daa'imaan calaa maa facaluu wixii ay faleen wahum ayagoo yaclamuuna og wal aayaadka oo filbaabi baabka istikfaarta ku soo arooray kahiira macluuma way fara badan yihiin aad baana loo yaqaanaa wa can alaqar almusaniy radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi innahu layuqaamu inahu sha'niye layuqaamu layuqaanu calaa qalbi waxay arrintu tahay layuqaanu in la daboolo calaa qalbi qalbigayga qalbigaygaa la daruuriyaa oo waa la daboolaa wa inii anigu la astakfiru allaaha ilaahay baan dembi dhaaf weydiistaa filyowmi maalintiiba mi'ata maratin boqol jeer rawaahu muslim wax yar oo qaal ah hadduu dareemo nebiga qalbigaygaa la daboolaa buu yidhi in la daboolay arrintu tahay ama la daruureeyo qaalka waa daruuroo qalbii qalbigayga intaa kadib istikfaar waxaan ilaahay weydiistaa halkii maalin boqol jeer wacan abi hurayra qaala samictu rasuula allahi yaquul wallaahi inii allaan ku dhaartay anigu la astakfiru allaha ilaahay baan dembi dhaaf weydiistaa wa atuubu ilayhi waan u towba keenaa fi lyowmi maalinta gudaheeda aktara wax ka badan min sabciina maratan toddobaatan jeer rawaahu lbukhaariyu toddobaatan jeer wax ka badan maxaa ka badan boqol sow maaha boqolna horay ayaan markaa u soo marnay marka toddobaatan jeer wax ka badan ayaan istikfaar ilaahay weydiistaa wa canhu qaala qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi waaladii macbuudkii nafsii nafsadayda biyadihi gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye low lam tudnibuu haddaadan dambaabi lahayn dembi hadduusan idinka dhici lahayn ladahaba allahu tacaala ilaahay waa idinla tegi lahaa bikum adinka dhammaantiin ilaahay waa idin baabi'in lahaa subxaana wa tacaala dad fiicanoo dembiba aan ka dhicin haddaad ahaan lahaydeen alla waa idinla tegi lahaa jaa wuxuu la imaan lahaa biqowmin qoom yudnibuuna dembaabahayaa fayastakfiruuna allaha tacaalaa kadibna ilaahay dembi dhaaf weydiistaa oo fayuqfaru lahum loo dhaafo rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey haddii ilaahay aan loo baahnaanaynin maxaad ka joogtaan meesha waa idin baabi'in lahaa ilaahay qoom ayaa la keeni lahaa baahi qaba dembi intuu ka dhaco ilaahay gacmaha u taagtaa dembi oo la gala layskuma haydaarteeyo dhibaatana ma laha laakiin waxa qofka iyo kiiska lagu haysta uu yahay maxaad uga soo laaban weysay maxaad uga soo noqon weysay waayo dadka ahlu waan soo marnay maxay janno ku galeen waxay janno ku galeen wladiina ida facaluu faaxisha aw dalamuu anfusahum dakaruu llaha faistakfaruu lidunuubihim sidaa darteed ahlumacnaha walam yusiruu cala maa facaluu ahlu naarku maxay naarta ku galeen wa kaanuu yusiruuna cala alxinfi alcadiim dembigii bay daa'imi jireen maba tooba keeni jireen macnaha marka taasuu ilaahay tilmaamayaa nebigiisa wa can ibni cumar radia allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahay nacuddu kuwii u tiriya lirasuuliillaahi rasuulkii alle rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam waxaan u tirinaynay fi lmajlis alwaaxid halkii fadhi mi'ata maratin boqol jeer inuu yidhaahdo rabbi ikfir lii wa tub calaya innaka anta atawaabu alraxiim boqol mar ayaan u tirin jirnay suu u joogaba rabbi ikfir lii wa tub calaya innaka anta atawaabu alraxiim cabaar buu joogayaa rabbi ikfirli waa tirinayaa saxaabada ayaguna boqol jeer oo saa inuu yidhaahdo ayaan u tirin jirnay rabbi kfir lii ilaahu ii dembi dhaaf watub calaya iga towba aqbal inaka adiga anta adigu atawaab raxiim alla towbad aqbal badan oo naxariis badan baa tahay rawaahu abu daawuud watirmidi wa qaala xadiidun saxiix wa can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi man lazima alistiqfaara qofkii istikfaarta laasime jacala allaahu lahu ilaahay wuxuu qofka u yeelaa min kulli tiiqin ciriiri kasta makhrajan meel uga baxo wa min kulli hammin murug kastana farajan warasaqahu min xayu laa yaxtasib meel uusan ogeenna ilaahay wuu ka arsuqaa rawaahu abuu daawuud laakiin xadiidka sanadkiisa daciifme dacfi baa markaa ku jira laakiinse wuxuu tilmaamayaa istikfaartu wax fiican inay markaa tahay sida axaadiista kale ee saxiixa aan ku aragnayba can ibni mascuudin can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi man qaala qofkii yidhaahda astakfir allah ilaahay ayaa dembi dhaaf weydiisanaa alladii ilaahii laa ilaaha ilaa huu asaga mooye mid kaloo xaqnimo lagu caabudaa uusan jirin alxayu alqayuumu allihii xayiga ahaa ee noolaan jiray nool noolaana doona alqayuuma qayuumkii u taagan addoommadiisa inuu maamulo wa atuubu ilayhi xaggiisaan u towba keenayaa qofkii yidhaahdaa gufirat dunuubuhu dembiyaalkiisaa la dhaafaa wa in kaana haba ahaado qad farra mid ka soo cararay min azaxfi gurguurashada zaxfiga waa maalinta dagaalka yaa ayuha aladiina aamanuu haddaad fi alla kulantaan iyo koox sugnaadu ha soo cararina buu dhaha ilah subxaana wa tacaala ha soo kala ordinoo ha soo kala cararina waayo qof allaala qofkii duburkiisa jeediya maalintaa jahanamuu alla u ballan qaaday marka intaa hadduu yidhaahdo ilaahay dembiguu u dhaafaa haba ka soo ordo dagaalka dembi weynba ha galee rawaahu abu daawud tirmidi xaakim walxaakim wa qaala xadiidan saxiix calaa shardi albukhaari wa muslim can shadaad ibni aws can ilnabiyi sal allah calayh wasalam qaala wuxuu yidhi nebiga sayid listikfaari istikfaar waxaa sayid iyo madax u ah an yaquula alcabdu addoonku inuu yidhaahdo allaahumma ilaahayow anta adigu rabbii rabbigay baa tahay laa ilaaha ilaa anta adi meehe alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa ma jira khalaqtanii waad i abuurtay wa ana cabduka addoonkaagiibaan ahay waana ana anigu calaa cahdika ballantaada ayaan dul ahay iyo wacdika yabowhaaga mastadactu intaan kari karo acuudu waxaan magangalay bika adi aan kaa magan galay min shari maa sanactu waxaan sameeyey sharteeda abuu waxaan qiranayaa oon kuu qirtay laka adiga binicmatika nimcadaada alaya korkeyga aad ugu nimcaysayna waan qirayaa abuu'u waxaan kaloo qiranayaa bidembii dembigayga fakfir lii allow ii dhaaf fa innahu maxaa yeelay laa yakfiru dunuuba dembiga ma dhaafa ilaa anta adiga maahane man qaalahaa qofkii saa yidhaahda min annahaari maalin muuqinan bihaa asagoo yaqiinsan oo famaata dhinta min yowmihi maalintiisaas qabla an yumsii intuusan galabaysanin fa huwa asagu min ahli iljanna janna ehelkeedu ka mid yahay waman qaalahaa qofkii yidhaahda mina leyli habeennimo wahuwa muuqinun biha uu yaqiinsan yahay oo arrintaa qalbi ay ka tahay oo famaata dhinta qabla an yusbixa intuusan subxaysan ka hor fahwa min ahli iljanna janna ehelkeeduu noqonayaa rawaahu lbukhaari baa xadiidkaa wariyey qabuucu bibaa'in e, madmuuma ba la goday baa la akhriyaa uma waaw waaw iyo wahamzaa la akhriyaa mamduuda la shilay ama la taagay wa macnaahu macnaheedu waxay tahay aqiruu wactarifu waan qiranayaa waana ictiraafayaa ilaahiyow inaan markaa dembiilo ahay taasaan markaa kuu qiraya wa can hawbaan radia allaahu canhu qaala kaana rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam idansarafa markuu ka gadoomo ama uu ka baxo min salaatihi salaadiisa astaqfar allahu alaaan mid ilahay dee saddex mar dembi dhaaf weydiistaa stafirullah waynoo imaan doontaa staqfirullah staqfirullah wuu dhihi jiray saddex jeer wa qaala haddana wuxuu dhahay allaahumma anta asalaam wa minka asalaamu tabaarakta ya daljalaali wاlkraam allaahumma ilaahayo anta adigu assalaamu baa tahay alle salaam ah oo nabadgalay oo badbaaday oo nusqaan iyo ceeb iyo waxaan u qalmin oo dhanba alla ka badbaaday baa tahay salaam ayaad tahay wa minka asalaamu salaam iyo badbaadadana xaggaagay ahaatay tabaaragta khayrkaagiibaa batay yaada aljalaali allaha jalaalka iyo weynaanta iyo walikraami deeqda iyo karaamada iyo sharafka u saaxiibka ahow qiila lilwsaaci baa waxaa la yidhi wahuwa wsaacigu axadu ruwaatihi xadiidka dadka wariye mid ka mid ah waayee kayfa alistiqfaaru istikfaartusay ahayd soo nebigu istikfaarsan jiray qaala wuxuu yaquul astaqfir allah ilah way dembi dhaaf astaqfir buu dhihi jiray rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wacan caaisha wabilaahi towfiiq wallahu subxaanahu wa aclam